آمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد آه. قال رحمه الله تعالى باب النهي رابطان لإسكرب يبابيه عن بيعتين لبئب وفي بيعة هل إبه haddii la yidhaaho biicatin waa nadaran lilhay-a hadii layidhaaho baycatay haddii layidhaaho baycatayni waa nadaran lilmarkaat hadii la yidhaaho biicataynna waa nadaran lilhay-a iyo qaabka tacriifkeeda marka lasoo duuduubo waxaa weeyaan qofka wax kaa iibsanaya inaad tidhaahdo maradan baan kaa iibiyey hadda haddaad lacagta bixinayso waa laba boqol weeyaan haddee amaah tahayna waa saddex boqol taasa waxaa la yidhaahaa baycun fii baycatayn waxaa ku tiri maradan hadda aan hayo haddii aad marka hadhow bixinayso oo amaah aad qaadanayso waa laba boqol iyo konton haddii hadda aad bixinaysana waa laba boqol baycun fii baycatayn waa sidaa taasi marka iyadana waa آه وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه مالك وحسوه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك النهي النهي عن بيعتين لبئيب وفي في بيعة هل إيبك سبن حديث كيسوق ومتصل وحسوه ورحمه إمام الترمذي في جامعه وكذلك الإمام النسائي أي يسوون مرخص حاويا صار في سننه عن أبي هريرة باللفظ الآخر حديث وصوار وري آه، وأرانيا نهى عن صفقتين في صفقة لفظ إمام أحمد يا عقيل بأسوا صاري بزاري الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وكذلك أبو عبيد يا ابن حبان ويسو صارين ضبران يا عقيلي حدنا يسوى حديثكم موقوفة عقيلي مركو هلكا مرأي وحول حديثك ومرفوع وموقوف لإلهه موقوفك الصحيح سنبو يسوي لي marka in la yidhaah annahyu can safqatayni fii safqatin iyo annahyu can baycatayni fii baycatin waxaa caamsan in la yidhaaho annahyu can safqatayni fii safqatin in la yidhaaho si kastaba ha noqotee tacriifkeedu waa kaa labada bayca meesha ku jira waxaa weeyaan waxa horta la kala iibsanaya waa hal bayc waa maradaa keliya weeyaan halkaa shay weeyaan waxa la kala gadanayaa labada iib ee ku jiraana waa labadan lacagayow oo dee marna iyadiinbaad boqoliyo konton laba boqol konton aad leedahay marna iyadiinbaad laba boqol oo keliya leedahay hadii markaa taasi marka hadduu xataa qofkii ku qaato fiiri haduu xataa qofkii labada boqol uu ku qaato wuxuu noqonayaa haduu dib u dhigu ama labada boqol iyo qaadan uu waa labadii boqol iyo oo dib loo dhigay hadii uu boqol qaatana waxay ka dhigantahay tahay laba boqol iyo laba boqol iyo konton baa laysku iibiyun bay ka dhigan tahay mana marka marka xaaraan bay noqonaysaa taasi halkaa insha allah waan ka daba tegi doonaa dadka barkood baa waxay arkaan baycu taqsiid wax la yidhaaho arkaan baycu taqsiidna ma aha warkaasi waa xaaraam weeyaan waana madhabka jamaahiiru ahlicilmi qolo qaba way jiraan qolo qaba sidan way jiraan laakiin markaas waxaa weeyaan madhabka jamaahiiru ahlicilmi ayaa markaas waxaa weeyaan sida inay xaaraam yahay qaba markaa waana naska sidaa ku sugan وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسو قال أن الرجل نبا قال الرجل iisoo iibuu ku yidhi markaa ibtaclii iisoo iibuu ku yidhi haada albaciira awrkan binaqdi naqdiga igu soo iibi xataa abtaacahu ilaa aan kaa iibsanaya awrka minka adiga xaggaaga ilaa ajalin muddo haddaan laga gaadho fasu'ila waa la weydiiyey can daalika arrinkaas cabdulaahi bni cumar baa la weydiiyey fakarihahu wuu nacay wa nahaa canhu wuuna war awrkaa iisoo ii buu yidhi markaa horta ismigan baciirku waa ismin yaqacu cala aljamali wannaaqa labiya dhadig buu ku dhaca geela waa sida insaan bani aadam oo dhan ugu dhacayo ayuu baciir labiya dhadig buu ugu dhacaa markaa marka waxaa weyaan eh, wuxuu yidhi markaa awr iisoo iibi kow lacagtaa naqdiyada ana qaado isla markaa awrkaa markaa soo iibisa anaa kaa soo iibsan intii aan kuu dhiibay ee soo siisay in ka badanna markaan kaa siista markaa fiiri marka meeshan baycun fii baycatayn weeyaan wuxuu diiday oo sidee bay ku dhacday markaa kow waxaa weeyaan labada iib ta hore waa binaqdi oo naqdiyaha weeyaan ibtac lii haada albaciira binaqdin talabaadna waa lacagtan muajaladeed dib loo dhigay oo xataa abtaacahu minka ilaa ajalin uu waxaa haddana ku sugan baycu maa laysa cindahu waxa la yidhaaho waxaan agtiisa ahayn ayuu haddana iibinayaa waana kaan soo marnay laa tabic maa laysa cindaka nebigu sala allahu alay wasalam uu yidhi iyo asalkii cabdullahi bni cumar iyo soo marnay oo awrka hadda ma jooga meesha awrka ma joogo ee lacagta ninkana uu bixinayo lagu soo iibinayaa haddana wuxuu leeyahay awrkaad soo iibin doonto intan hadda aan kuu dhiibay in ka badan aan kaa siista markaa awrkiina meeshii ma yaalla markaa isagiina marka taasina waxay noqonaysaa salaf baa meesha ku jira oo lacagta maalan toban riyaal toban maalan diinaar weeyaan hadhowna markaa labaatan diinaar markaas waxa weeyaan kaaga iibsado oo markaas waxa weeyaan laakiin ilaa ajalin ah labaatan diinaar oo ilaa ajalin aan kaaga iibsado aan ku celiya mar labaad waxaa tiri xuseenow markaas iisoo iibi markaas waxa weeye awrka hoo lacagta kun kaa bir kun kaa bir markaad qaado awr ku soo iibi naqdiyana weeyaan lacagtii ho waatane laakiin haddaa awrka markaad soo iibiso aniga laba kun ama kun iyo shan boqol markaan ku qaato bishardi isla markaas waxaa weeyaan muddona markaa dee ii qabo oo markaa muddo aan kaa suga markaa waxa meesha ku jira wuxuu yahay marka kow awrkii meesha ma yaallo waa baycu maa laysa cindaka mana banaano aaniyan waxa ku jira salaf iyo shardi baa ku wada jira oo qofka markaad wax hormarsan eh, lacag eh, sii siinayso alaabna uu kuu keenayo dee eh, waxaan la diidayaa inaad tidhaahdo shardi inaad ku xidho taasina ma banaan shardina meesha uu ku jiraa bishardi markaa lacagta in ka badan kaa siiso markaana waxaa weeyaanaan muddana iga sug bay noqonaysaa marka labadii waa xaraam dhowr arrimood dumar ku jira waana beecu majhuul وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوق أن رجل نبا قال رجل كله وحكيري ابتع لي إيسوي بهذا البعير أو كان السقع بالنقد النقدية حتى ابتاعه إلا أن كايب منك حقاق إلى أجل مدل قارة فصيلة ولو يدي عن ذلك أرنك عبد الله بن عمر فكرهه ونعي ونهى عنه ديدي وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسو قرن القاسم بن محمد بن بكر الصديق سئل وحال ويدي عن رجل من بلا ويدي نينكو يشترى سو سلعة قلاب سو يبسد بعشرة دنانير تمن دينار لكو سو يبسد نقضا ونقضي أو بخمسة عشر دينارا شن إلى تمن دينار إلى أجل مدة لكن مدة فكره ذلك أرنقاون عي ونهى عنه للديدي آه. yani waxa weyaan halkaasina waa baycun fii baycatina oo macnaha waxa weyaan eh, alaabtan ama waxaad ku qaadataa toban diinaar oo hadda naqdiyo ah ood hadda bixinayso ama shan iyo toban diinaar oo dee amaaha labadaa mid ku qaaday noqonaysaa taasina waa xaaraamdee qaala malig wuxuu ihi fii rajulin ninkoo ibtaa eh, taasina waa xaaraam iyaduna waana sidaa ay ku fasireen markaa imaamu maalik iyo thawri isxaaq waa sida waa baatil markaa عند الجمهور وباطل لكن waxaa laga sheegaa Taus ibn Kaysan al-Yamani iyo Hakam iyo Hamad ragga nooc ayaa waxay yiraahdeen eh, la ba'sa wax dhibaato ma leeyahay inuu yiraahdo abiicuka bilnaqdi bikada wa bilnasiyati bikada umidun doortow de qof oo jumhuurtu waxay leeyihiin hadaad ku tirado qofka maradan qaado laba midun haddii aad hadda bixinayso jawaab labada boqol haddii aad hadhow bixinayso amaahay tahayna waa laba boqol iyo konton midun dooro waa baatil bay yidhaaheen jumhuurtu laakiin qolada daawus iyo xakam iyo xamaad iyo waxay leeyihiin dhib male bay leeyihiin waa baatil markaas raajixa qaala maalik wuxuu fi rajul nin oo ibtaaca soo iibsaday silcatan alaab min rajul nin kale ka iibsaday bicasharati danaaniiro toban diinaar naqdan oo naqdiya markaa أو بخمسة عشر وحاوية شرية طبعا أو بخمسة عشر دينارا شرية طبعا دينار ilaa ajalin muddo laga gaadho faqad wajabat ay u waajibtay lilmushtari qofka mushtariga ah alaabtu ay u waajibtay biaxadi thamanayn labada lacagayo mid ka mid a ah. innahu laa yanbaqii daalika arrinkaasi ma bannaano liannahu in akhara alcasharata tobankan hadduu dib u dhigo kaana waxay aanaysaa khamsata cashara shan iyo toban ilaa ajalin muddo laga gaadho markaa وإن قد العشرة هدو طبعا قصوا قدمنا كان وحوهان يا إنما اشترى كيسو سليم بها ألابتا بها طبنكا الخمسة, الخمسة عشر أشرية طبنكا التي تاصل إلى أجل مدلة قارية وايه اللهم السلام عليه تقول يعني التنوحة ويه قفكي ألابتي ملحو السمية وحيي لمركة ور ألابتاس qaado laakiin toban diinaar ayaan kaa siiyey haddaad hadda bixinayso ama shan iyo toban diinaaro dib haday amaah tahay labadaa midun ku qaado arrintaas ma banaanu leeyahay waayo haddii tobankan hadduu amaahba ku qaato tobankaa dib ugu dhigo waxay ahaanaysaa shan iyo tobanku wuxuu ahaanayaa ilaa ajalin buu ahaanayaa haddii la yidhaaho markaa tobankii waa tobanka uu soo qadimuu doorta naqdiyada haduu doortana waxay noqonaysaa inuu shan iyo toban iyo toban umisku iibiyen bay noqonaysaa waa sida haddii maalan waxa weyaan labada arrimood mid door marka lagu yidhaaho shan iyo tobanka eh, haddii uu dib u dhiga markaas waxa weyaan tobankan dee shan iyo toban bay noqonaysaao way ku siyaadaysaa qofkii oo waa kan dee siyaadinaya qofkii ka iimanayay hadduu yidhaaho tobankan iga sii amaahna iga dhig dee waa kan shanta ku daraya hadii uu markaas waxaa weyaan shan iyo tobanka uu doorto oo naqdiya uu ku bixiyana waxay ka dhigan tahay shan iyo toban dinaar iyo toban diinaar isku iibiyey taasina de waa ridaa ka imanaysa waa tafaadul ayaa ka dhaxeeya way kala badan yihiin waay waa sidaa markaa walidaalika abuulid albaaji raximah llahu tacaala markuu ka hadlaya masaladan fi lmuntaqa fi sharxi muwadac wuxuu yidhi markaas waxaa weye masalada markii laga hadlayo waxay noqonaysaa markaa qofkii markaas waxaa weeyaan haddii alaabta uu sidaa bayca ku fuliyo oo tobanka diinaar ku qaato waxay ka dhigan tahay shan iyo toban markaas waxa weeyaan diinaar oo mu-ajala ah ayuu markaas waxa weeye ku qaatay laakiin uu ka tegayo haddii uu bayici shan iyo tobanka mu-ajalada ku qaatanna waxay ka dhigan tahay toban diinaar buu ku qaatay laakiin wuu ka tegay bay ka dhigan tahay markaa arrintaasi ma bannaano waa min baabi dariicati buu yidhi waa wasiilo loo gaarayo لتجويز أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولا إنفاد ذلك العقد بأحد الثمنين وبنين لبنين يقفك خيار قوب بنانا إنه مرقى الدورة مرقى الرئيس إنه عقد غافليه labada lacagayo mid ka midana uu ku fuliyo kadib markaas waxa weeyaan waxa u soo daahirtay inuuna markaas waxa weeyaan arintaana fulin mid kale u leexday markaa marka bayciisi bayc ma aha maxduudaho wax la isku og kolba kii marka ii fudud ayaan u leexan buu wuxuu noqonayaa markaa kaasina waxaa weyaan kama nabadgelaya buu yidhi inuu ribo noqdo oo labadan shay isku jinsiga midkood inuu badnaado taana iyadaan laga nabadgeli maayo buu yidhi قال رحمه الله تعالى قال مالك وحوري في رجل منكو ابتاع سيبسي سلعة على من رجل منك لكيبسي بعشرة دنانيرة من دينار نقضا ونقضيا وايهي نقضا ونقضيو كيقاتي كو waayahay ow amase bicasharati eh, bikhamsata cashara bikhamsata cashara diinaaran shan iyo toban diinaar ilaa ajalin mudda laga gaadho faqad wajabad lilmushtari qofka mushtariga way u waajibtay biaxadi thamanayni labada lacagayo mid ka mid a ah. macnaa labada lacagayo midun ku qaadu ku yidhi ama shan iyo tobankan diinaar ee oo maradaanku amaahiyo shan iyo tobankan da lagu yeesho ama markaas waxa weeyaan halagu yeesho markaas eh, tobanka iska bixi waxnagaan lagu yeelana waka naga aad baan u samaynaa weliba tana kuwan maktabadaha kutubta dadka iibiya yaa sameeya wuxuu ku leeyahay kitaabka dad qaadanayso hadda dad bixinayso waa 1300 hadday amaah ku tahayna 1500 buu ku leeyahay waay عجيب اللهم صل على رسول الله بيع التقسيط بيع التقسيط waxa weey waa misale ka dugan wuu gaari doonaa insha Allah bay'u taqsiidka insha Allah ta'ala waan sheegi doonaa hadda kitaabku soo qaadi doono laakiin waan sheegi doonaa waa misale ka dugan weey mas'aladan marka waxa weeyaan dadka waxa jira horsooyinka eegagaan oo waxay waxay isku dayayaan mas'alo markuu isagu aaminsan yahay mas'aladan wuxuu raadinay qof imaam ah oo qaba ama culimada muslimiinta qof qaba ayuu raadinayaa inta aanu ku banayso raqiil irhadi buu leeyahay soo qiil irhadi ma qab sheekan oo markaas isfuray waa kula oo markaas waxa weeyaan islaanta ay baaintay oo xataa tan ka xasoo jir qeyr oo ay ku dhacday oo ina oday kala soo marka mooyaan suuragal ahna qiil irhadi buu leeyahay hoqiilka maxaa laga rabaa markooda ma joogto qiil majid lagu raadiyaa yaa marka waa cajiib wax noocaas jira marka tatabuc rukhasna ma banaano sharcigu sidiisa haddii uu xarrimo imaamka fadwadiisu hadday khilaafto waxa weeyaan isagu waa qof musahida in asaaba falow ajran wa in akhdaa falow ajrun waaxid aduu laakiin tatabuc rukhas inaad samayso arrin xaraam weeyaan waana ijmaac ruqsooyinka inaad daba inaad raacdo raadiso meel ruqsa ay kaaga bannaan tahay arrintaas waa ijmaac ijmaac waxaa kamid arga soo noqliyey awlid albaaji baa kamid raximah allahu tacaala waxaa kamid ah ijmaca ragga soo naqliyey alimaam anowi baa kamid raximah allahu tacaala alimaam dahabi baa kamid raximah allahu tacaala ibnu salax baa kamid raximah allahu tacaala aimo badan baa waxay soo naqliyeen marka ibnu xasm baa kamid ah tatabucu rukhas marka inna banaanayn sidiisaba alimaam dahabina kitaabkiisa sir calaam nubala ayaa wuxuu yidhaahaa markaas waxa weeyaan waman tatabaca rukhas alculamaai wazallaatihim faqad raqa diinuhu qofkii zallaadka culummada iyo simbirwaxada ka yar dhacda iyo ruqsooyinka qofka dabagalgale ee raaraadiyaa qofka noocaasa isaga wuxuu yidhi diintiisu allalaha way dilacday buu yidhi diintiisu ابن قيم باكمي رحمه الله تعالى رجع سو نقلي اجماعا في اعلام الموقعين عن رب العالمين تكلم مرقس وحويان waxay culimadu dhihi jireen man tataba rukhasa tazandaqa qofka hadduu ruqsooyinku dabagalgalo sindiiquu marka dambe noqdaa zanaadiqada qolada diinlaawayaasha ayuu marka dambe isku bedelaa saa darteed midda meesha taallaa waxay tahay adigu shaygani haddii xataa bal fardan wa taqdiiran isku qabto ma bannaanya mise ma bannaano inaad la soo istaagto ma aha anigu xagga bannaan baan waa inaad boqolkiiba sagaashan ku dadaasha ugu yaraan inaad markaa xagga waa taxriima qaadato ixtiyaadka iyo xalmiradka inaad u dhawaato sababtu waxa warkaysaa bal saxaabada dib ugu noqo taariikhdooda meel iirun ay isleeyihiin shaki baa ku jira umina dhawaan jiro ya umina dhawaan jiro bacduhum baa waxaad arkaysaa iyagoo loogu soo shubay macna biyo maalan weel ay ka shakisan yihiin waa xaaraam ay isleeyihiin ama nahyi rasuulba uu ku yimi sala allahu calay wasalam baa wuxuu samaynayaa weelka iyo biyihiisa intuu qabto saa iskula tuuro iyo halkaasoo kale ku tuuraya gebigiisaba markaasuu marka dambe goor dambe leeyahay nahaa rasuululahi sala allahu alay wasalam adiguna waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo weelkama aadan lahayn biyahaan cabayy <laughs> waynu iskala mogtahay inagu nasal allah salaamata walcaafiya risaaladayadna aad u akriya waan ku naseexaynaa sheekh albaani risaalo yaro muhiim u leeyo la yidhaaho atasfiya watarbiya muhiim weeye risaaladaas atasfiya watarbiya التصفية وتربية مهم وين رسالة التصفية والتربية سؤالك ندى عن كهد ليو كهد لا صراحة حديث إنها بيع وحنها وحويا عن بيعتين في بيعة وصالة وسوقع تحتها التصفية والتربية لينا نبض رسالة محاضرات مركض محاضرات شيخ مركض وجديد بيحيد كدن ولا طابعي وكتاب الغرية اللهم السلام عليكم الله قال faqad wajaba lilmustadli qofka mustadliga u waajibtay biaxadi thamaniin inahu laa yanbaqii wadkaasuma habboono inahu laa yanbaqii dalika arrinkaasuma bannaano liannahu in akhara alcasharata tobanka hadduu dib u dhigo kaana waxaa anaysaa khamsata cashara shan iyo toban ilaa ajalin muddo laga gaadho wainaqada alcasharata hadduu tobanka soo qadiminna kaana wuxuu anayaa macnaa eeg hadduu tobankii dib u dhigo dee shan iyo tobankay ku noqonaysaa waa kan shan iyo toban weyaa lagu leeyahay macnaha wainaqada alcasharata hadduu tobanka soo qadimana kaana wuxuu anayaa inamaa ishtaraa kii ku gatay un bihaa alaabtii alhamsata cashara shan iyo tobanka markaa waayahay cafan bihaada tobanka u celi tobankan hore oo macnaa tobanka iyo shan iyo tobanku isku iibiye macnaha kaana wuxuu anayaa inamaa ishtaraa kii gatay bihaa tobanka alhamsata cashara shan iyo toban ku gatay wuu isku bedelay allatii taasu ilaa ajali ahayd qaala maalig wuxuu ihi fii rajulin ninka ishtaraa soo iibsaday min rajul nin kale ka soo iibsaday من كو اشترى سو يبسدي من رجل من كلا كسو يبسدي آه سلعة قلاب كسو يبسدي بدينار هل دينار كسو يبسدي دينار خو نقضا نقضيان أو بشاط نافرية موصوفة لتلمامي إلى أجل مدلق قارو فقد وجب مرقاو كواجبي عليه دشيس بأحد الثمنين لبدا لعغيو متكمدة إن ذلك ورقاس مكروه وكراهية ويان لا ينبغي من بنانه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم قد نهوا النهي عن بيعتين في بيعة وهذا كان min baycatayni fii baycatin waa laba iibo hal iib ku sugan waay allahu mustacaan caleyhatullah marka waxa weeyaan meeshuu kaga jiraa waxa weeya yacni fiiri waa isla iyadii tii horan ka hadlayno oo war ama alaabtan hal diinaar iga siiso oo naqdiya ama neef ari ah laakiin lagaa sugayo neef ari oo nooca noocaasoo lagaa sugayo waa hal mara hadda keliya shaarkaas ama laba hadda waxaa weeyaan hal diinaar iga oo hal diinaar oo naqdiyaan kaa siin ama hal diinaar oo naqdiyaa waxaa weeyaan yaana kaa be neef ari aan kaa sugo waxa neefka ariga iyo markaa halka diinaar lagu baayacaya waa maro keliya waa maro keliya marka waa sidaas baycatayni fi baycatin waa sidaa macnaheedu biaxadi samanayna waa diinaarka naqdiyada iyo neefkan ariga amaahda waa sidaa baycu marka muxuu ku jiraa waxa wey yataradad bayna waxaa wey shaati wa bayna dinaar ama dinaarka iyo neefka ariga udhaxeeya midun dooro markaa weeyaan qaala maalig wuxuu hi fii rajulnin ninkaasoo qaala ku yidhi lirajul nin kale ashtarii waan iibsanayaa minka xaggaaga haadihi alcajwata cajwadan aan kaa iibsanayaa 15 saacan shan iyo toban saac cajwadu waa nooca fiifiicana timirta madiina soo maaha awi sayxaaniya nooca sayxaanigaan kaa iibsanayaa casharata asbuucin toban saac sayxaanigana de waa kaan soo tilmaanay maxaa loogu bixiyey magaca asalka maxaa lahaa magacan ya beera ya ha wan buu ahaa waaya wankaas marka beerta lagu dhexili jiray beer baa timida ah, wan lagu dhexii jiray wankaas sayxaan la odhan jiray magaciisa timirtiina sayxaaniyaa layidhi ka aan soo marnay madaxa fura madaxa allah idin gooyey aan socon waay qaala maalik wuxuu ihi fii oo qaala rajul kale ku yidhi waan iibsanayaa minka adiga xaggaaga haadihi alcajwata timirtan iyada markaa cajwada khamsata cashara saacan shan iyo toban saac aw isayxaaniya nooca sayxaaniga casharata aswiicin toban saac baan kaa aw ilxindata qabadinka almaxmuulata ee markaas waxaa weyaan la xambaaray marka cafwan aw ilxindata qabaninka almaxmuulata ee nooca maxmuulada la yidhaahaa waa nooc qabadinka kamida weeyaane waana qabadin markaas waxaa weya furidiisuna way badan tahay boorkiisuna uu yar badan yahay qubkiisu waa xindatun kabraa kahiirat lxaba waliba atana ma taqaanaa waa qabadin markaa yar boodbood ah qabadin yar boodbood ah weeyaan warkaa allahuma staaan aleyh tqla marka wuxuu yidhi awlxindata qabadinka almaxmuulata ee markaas waxaa weeyaan nooca maxmuulada ah khamsata cashara saacan shan iyo toban saac aw shaamiyata nooca shaamiyada shaamiyada iyo maxmuuladana shaamiyadaa wanaagsan saa kala hayso ashaamiyatu hiya ajwadu min almaxmuulati aw shaamiyata hadda laba tusaale bixinayaan ku adkaan laba tusaale kaliya bixinaya timirta laba nooca iyo qabadifa laba nooca inta aan sheegaya timirta laba nooc uu sheegay ajwa iyo sayxaaniyu sheegay qabadinkana maxmuuli iyo shaamiyo waka yana ku adkaan warka ka aw shaamiyata ama shaamiyada waadix hadda fiilsato 10 taas wuxuu 10 saac bidinaar hal dinaar buu ku iibsanayaa qad wajabad u waajibtay markaa qad wajabat weyna ii waajibta lii aniga ixdaahumaa midkood ina daalikaasi makruuhu waa karaahiyo laa yaxilu xalaalna ma aha karaahiyada waa xaaraan buu isticmaalaya waa daalika arrinkaasina waxaa weeyaan annahu qad awjaba uu waajibiyey lahu ninka casharata asbuuci toban saabuu waajibiyey qad awjaba wuu waajibiyey أصبع طبعا صعب واجبية ها قد أوجب واجبية له مرقص حاويا منك كيف سنة عشرة أصبع طبعا صعب واجبية سيحاني ونوع سيحاني ذا فهو يدعوها وكتغيها ويأخذه قاضنيا خمسة عشر صاعا شرية طبعا صاع ومن العجوة نوع عجوة مرقى أو تجب عليه أي كو واجبيس مرقى خمسة عشر, خمسة عشر ساعا شن طبعا صاع ومن الحنضة نوع حنضة القو... من الحنضة المحمولة قوادينك نوع محمولة ليداها مركا فيدعوها مركا وكتغيو ويأخذه قادنيو عشرة أسوع تمنصع ومن الشامية نوع الشامية ذا فهذا كان أيضا نقض مكروه وحاراء وكراهيه والله يحل حلال معها وهو أيضا نقض يشبه وشبه ما شيء نهي للنهي عنه شيء حقيسة ومن بيعتين لبئيبة في baycatin hal iib markaas waxaan ku dhex sugan wahuwa aydan la qoden mimaa kiibuu ka mid yahay nuhiya canhu la diiday oo maxay ah an yubaaca in la iibiyo min sinfin waaxidin nooc keli a oo min adacaami raashinka ah ithnaanin laba in lagu iibiyo biwaaxidin hal aan dulmarna hadda way fuudahay aan iska dulmarna waxuu sheekhu tusaaleeyey raximah llahu tacaala ninkani ninbuu ku yidhi fii rajulin weliba tana rajulka waa baayic iyo zayd ka soo qaad lirajul nin kaleu ku yidhi oo mushtarin wax gadanayay ah oo markaa isaguna camar ah tusaalaha qabsan marka waa camar iyo zayd zayd waa ninka wax iibinaya camarna waa ninka gadanaya sax hadaba waxaa dhacday markaas waxa weeyaan ninkii la odhan jiray markaa zayd ayaa camar wuxuu ku yidhi alaabtanaan niyahow camar baa ku yidhi zayd zaydow alaabtan aan kaa gadanaya maya ama cajwadan ayaan kaa iibsanayaa oo shan iyo toban saaca ama tiriqta sayxaaniga oo toban saaca yani fiil hadda ma kala xadidin wuxuu yidhi ama shan iyo toban saac oo marka cajwaa ama toban saac oo sayxaaniga aan kaa iibiye ayaan iibsan muuna xadidinoo muuna dhihin toban shan iyo toban aan kaa iibsanaya muuna dhihin muuna dhihin kadaalika waxaan kaa iibsanayaa toban saacoo sayxaaniya muna dhihin muxuu yidhi keliya war labadaa mid baan kaa iibsanayaa buu yidhi ama tusaale labaad wuxuu yidhi waxaan kaa iibsanayaa markaa shan iyo toban saac oo maxmuulo ah oo qabadin ah iyo ama ama toban saac oo markaas waxa weeyaan allahuma stacaane shaamiye ah ayaan kaa iibsanayaa buuhi markaa bidinaarin markaa ninkii marka maxaa u laazimay ya qad wajabad lii ixdaahumaa buu yidhi baayicu yuu ahaa soo sayid maahin camarna mursali waa soo maaha camar marka wuxuu yidhi qad wajabad lii ixdaahumaa timirta labadeeda nooc midun baa ii waajibay aniga qabadinka labadiisa noocna midun baa ii waajibay buu yidhi isagu muuna dhihin tanaa ii waajibtay tacyiin muna samaynin laakiin muxuu yidhi midun baa ii waajibtay midkood ma saas ahaa baycaas waa xaaraam oo sheekh maxaa xarimay waaye intaa waad garatay soo maha tusaalahaasun inaa fahmin timirtan labadeeda nooc tan shan iyo toban saaca ama tanoo toban saacan kaa iibsaday labadaa noocna midun baa ii waajibay muuna xadidin noociina tusaale waa kaa laakiin bayc waa xaraam maxaa xarimay marka sababka xarimay bayca noocaasa wuxuu yahay waxa weeyaan sababka xarimay wuxuu yahay markii hadii uu ajwadan qaato fiil hada hadii uu qaato markaas waxa weeyaan 10 kan saace sayxaniga muxuu ka tagay 15 ka ajwadahayd buu ka tagay Soomaa 15 ka ajwadahayd markaas waxa weeyaan ee uu ka tagay iyo 5 iyo 10 kan saace sayxaniga ah waxa laga yaabaa inay isqiimo leekeen marka kow waxa kala suuragal ah meesha baycul majhuulna wuu ku jiraayo waxa suuragala inay markaas waxa weeyaan nooc uu rababa inayn ahaynba hadhowna khilaaf uu ka yimaado ama wuxuu samaysaa darteed dee maalikiyada waxay qabaan man khuyira bayna alamrayni yucaddu muntaqilan qofkii laba shay mid ka la door doorgeliyo mid kan ka tagay oo ka kale u guuray ayaa lagu tirinayaabay qabaan maalikiyadu ama shan iyo tobankii saace maxmuuladu qaatay kadibna wuxuu ka tegey shan iyo tobankii saace maxmuulada ahayd ayaa u waxaa laga yaabaa macnaha midun baa ii waajibtay buu yidhi inay u waajibtay waxa suuragal ah shan iyo tobanka saace marka tobanka saace sayxaanigii intay u waajibeen inuu iskaga tagay shan iyo tobankii saace cajwadaha ha qaatay baa suuragala ah. waxa suuragala ah inay u waajibeen shan iyo tobankii saace maxmuulada ahayd oo markaas waxa weeye tobankii saac uu qaato intuu iskaga tegay tobankii saac markaas waxa weeyaan shaamiyada ahayd maxaa marka meesha yaala tii waajibtay mooyaa tu kale inuu qaataa suuragala waa intaa keliya mid kalena meesha way taalaa xaaji dhinac marka laga fiiriyo labadan in laysku bedelayaad moodaa sooma shan iyo tobankan ajwada iyo tobankan seexaniga laysku bedelayo ama shan iyo tobankan maxmuulada iyo tobankan shaamiyada in laysku bedelayaad moodaa soo saas taasina may banaan ma banaana dee waxa hal shay ama hal jinsi in la kala basado ma banaana iyadan hadii la isku bedelayo marka taa halkaas taxriim ka imanaya meeshu ka waa sida marka taxriim oo laba fas laba dhinac macna ka fasahada bay'u min jihati alqadr qadrkiisa lama ogaday kow way kala qiimo sanayaan leena laba waxa kale laga wada min jihati aljinsi fasaad baa ka yimid hal jinsi dee lama kala basan karo hadii la isku bedelayo labada dhinac fasaad baa ka yimid qaala ma lamada fiir qaala maalig wuxuu fi rajulin ninka oo qaala ku yiri rajulin kale ashtari waan iibsanayaa minka xagaaga hadil ajwata wa ajwadan 15 15 saac ee 15 saac 15 saac aw sayxaniya nooca sayxaniga ayaan ka gadan 10 taasuc 10 saac aw lixinda taqabadin kale maxmuulada nooca maxmuulada la yiraaho yaan ka iibsan 15 saac 15 saac أو الشامية نوع الشامية ذا إيان كايبسن عشرة أسبوع تونصع بالدينار معنى قادم فقد وجبت لي ولا إي واجبت إحداهما متكود إن ذلك ورخص مكروه وكراهيه لا يحل حلالنا معها وذلك أرقاس أنه قد أوجب أرقاس وحكوه رهي يكون الصواب كحرمه وحويا قد أوجب واجبي له وحو واجبي مفترقي عشرة أسبوع طوان ساعة وصيحانينا فيري adigii eeg eh, mushtarigu wuxuu ahaa ninka loo yaqaan camar zaydna baayici baa soo maaha fa annahu zayd qad awjaba wuu waajibiyey lahu camar ninka la yidhaaho casharata asbuci maalan toban saac buu u waajibiyey sayxaaniyana ila midunbaa i waajibi ku yidhi soo maha aduu tobankaad u waajibisay fa huwa isagii kaa iibsanaya dacaha wuu iskaga tagay tobankii oo wayaakhudu wuxuu qaatay khamsata cashara buu qaatay ومن العجوتية أذيقنا ماذا ربين maxay iskhilaafsan marka raddigii adu waxaad raalli ku tahay seexaarigii tobanka ahaa isagana muxuu raalli ku yahay shan iyo tobanka cajmada ahayd waa iskhilaafsantihiinba aw tajibu calayhi waxaa ku waajibaysa markaa hamsa cashara saac min alxindati almaxmuula oo waxaa u waajibinaya zaydoo baayiciya fayadacuha camarna uu iskaga tegaya wayaahudu wuxuu qaadanayaa cashara taasucin toban saaco min ashaamiyati ah فهذا كان ايضا نقض مكروه ويان لا يحل حلالا ما وهو ايضا نقض يشبه وحو شبها ما كنه يعن لديده من بيعتين لما يجيب وحا ويان وفي بيعه هل يمكن ان يكون وهو ايضا نقض مما كيكم جانه يعن لديده ان يباع الليبي من سنف واحد نوع كلي آه، او من طعام راشن كمي على لما بواحد غلط halka markii kala markii kala saarayaan sida alimad muruusi al-qurtubi al-maliki uu ku sheegay kitaabkiisa bidaayatul mustahid wa nihayatul muqtasid uu jadalka labaad safxada boqol iyo konton iyo saddex ilaa boqol iyo konton iyo afar uu ku sheegay waxa weeyaan saddex qaybood buu ayuu sheegaa qaybta hore waxaa weeyaan isaga laftiisu waa wuxuu yidhi markuu ka hadlayay kow waa masmuumayni fidaada masmuunayni bihamanayni masmuunayni bihamanayni iyo masmuunu waaxidun bihamanayni هي مصمونين بثمن واحد أقول نقول مرك وحال إله مصمونين بثمنين مصمون واحد بثمنين مصمونين بثمن واحد صدح سويا صدح سويا صدح سويا صدح سويا صدح waa laba shay oo mid waliba lacag gooniya leeyahay laakiin hal lacag kaliya lagu baayacayo waana laba shay kow iyo laba shay oo iyaguna meesha yaala oo laakiin hal laba lacagayo lagu baayacayo iyo hal shay oo markaas waxa weeyaan eh, laba shay oo kala duwan hal shay oo markaas waxa weeyaan eh, laba lacagayo lagu baayacayo laba shay oo marka laba lacagayo oo kala duwan ah hal shay oo laba lacagayo kala duwan ah iyo laba shay oo hal lacag kaliya lagu baayacayo saddexaas way amina waxay idhahaan ka hore oo markaa laba shay oo laba lacag oo kala duwan lagu baayacayo waxaa weeye inaad tiraado maalan alaab siraan kaa iibiye lacagteeduna waa intaas laakiin bishardi adiguna gurigaaga iga iibi lacag intaa leegna iga sii labada alaabood way kala duwan yihiin labada lacag waynoo kala duwan yihiin saxiix waa ka waa waa laba shay oo marka laba lacag oo kala duwan ah waxa kale oo suuragal inuu yiraahdo alaabtan markaas waxa weeyaan ka iibin hal diinaar baan ka siin alaabtan kale laba diinaar baan ka siin yaani labada alayo way ka qaado tan hal diinaar baan ka tan laba diinaar laazim labada wada qaado adiga la sitag iyaduna waa taas oo ah waa laba waa hal marka hal shay oo markaas waxa weeye iyaduna waa hal shay oo laba oo kala duwan ah waxa kaloo iyaduna jirta markaas ka saddexaad ka labaad oo hal shay oo markaa laba oo kala duwan ah inaad tiraahdo maalan haddii ay naqdiyo tahay alaabtan waa intaas waa kun maalan haddii ay amaahad ku qaadanaysana waa laba kun haddii labada shay ay kala dugan yihiin laakiin lacagtu mid ay tahayna waa inaad tidhaahdo maalan labadan mid ka mid aan kaa iibiyey mid maada sheegin caadiya labadan mid ka mid aan kaa iibiyey baabu bayci bayca qararayka kaduu baab yahay waaye وحدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم صلاه بن دينار وحبي حازم بن دينار وصلاه بن دينار ويعني التمار تمر وها تمرت يوجد واي عن سعيد بن مصيب انا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها وحو ديدي عن بيع الغرور بيع كذو ديدي كذا معناها وحي دايتان يا خاينه باي كجرتو ايو نهي نبي صلى الله عليه وسلم لكن بيع عدي خاينه ما غشه كورن ما انسحيا مسما انسحيو عند الاصوليين وانسحيا وكان سلفي خبر اللي سوما وانسحيا وانسحيا مرقه واي وحي لهان لذات البيع ما نقريه نهيغو لشرطه انه ما نقريه waa saxyaaba yidhaaheen waxay lamid tahay yidhaaheen cimaamada xariira hadda haddaad tunka saarato salaadiina aad gasho salaaddu ma ansaxaysa ma ansaxayso waa ansaxaysaa waayo cimaamad marka horeba in la qaataa ma shuruudda salaaddii ka mid tahay ya may shuruud markaas ama koofiyad xariira dee koofiyadda waaba shacaar islaamiya iyadu xadiis toos sheegaysa ma jirtabe waa shacaar islaamiya laakiin laakiin دواوينتا سنه دو دغد لا بارو حديث بركه نصريح كوفيه سيريا امر ارك النبي صلى الله عليه وسلم